alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu عalىa rasuuli الlah wعalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wbacd waxaan kusoo jirnay <clears throat> baab اlmunaada wuxuu ka soo waramay sheekhu raximah اllahu tacaala ismiga loo nideynayo inuu yahay asaalatan mafcuulu bihi xarafka nidaaga loo isticmaalayana inuu naaib ka yahay ficilkii ku camal falayey oo nasbinayey waxyaalaha loo nideynayo wuxuu inoo soo sheegay inay yihiin shan qaala اlmualif raximah اllah faslu waida kaana اlmunaada mudaafan munaadihi hadduu yahay mid la idaafeeyey ilaa yaai اlmutakalim yaa lmutakalim haddii loo idaafeeyey jaaza waxaa banaan fiihi ay fi lmunaada situ lugaati lix lugaa ku banaan axaduhaa mid ka mid ah xadfu lyaai waa ya-dii in la xadfo wاliجtizaau ay wاliktifaau in lagu kaaftoomo bilkasrati kasra lagu kaaftoomo naxو yaa cibaadi wa yaa qowmi weeyaan wa hiya luqadaasi alakharu midda faraha badan weeye athaaniyaةu labaad ihbaat اlyaai ya-di in la sugo weye saakinatan xaalay tahay ya mid reeban naxو yaa cibaadii weeyaan athaali ta saddexaad ihbaat اlyaai ya-di in la sugo weye maftuuxatan xaalay tahay mid la fadxiyey iyadoo fatxisan naxu yaa cibaadiya aladiina asrafuu yaa cibaadiya alraabicatu midda afaraad qalbu lkasrati wa kasrihi in loo qalbiyo loo rogo fatxatan fatxa loo rogo fatxa loo gediyo wa qalbu lyaai alifan ya-dina loo qalbiyo loo gediyo yan waxaa weeyaan alif naxu yaa xasrata alkhaamisatu xadfu lalifi wa alifta in la xadfo walijtizaau bilfatxati fatxan lagu kaaftoomo naxو ya ghulaama asaadisatu midda lixaad xadfulalifi alifti in la xadfooye wadamulxarfi xaraf in la damiyo aladii xarafkaasoo kaana ahaa mid maksuuran mid markaa kasrisan ka qowli بعضهم qaarkood hadalka yihaahdeen oo kale wey أم umu laa بضم bidami اlmiimi oo qulia waxaa la akriyay rab sijnu bidami اlbaai wahiya daciifa waa qiro markaa daciifa ah weeyaan waa luqa daciifa wey halka wuxuu noo sheegayaa sheekhu raximah اllahu tacaala ismigii munaadaha ahaa haddii almutakalim loo idaafeeyo icraab ahaan awjuhda ku banaan ayuu ka waramayaa ama luqaadka ku banaan wuxuu noo sheegay ismigaasi loo nideeyey oo haddana ya almutakalim loo idaafeeyey in ay ku banaan yihiin lix luqo ay ku banaan yihiin dhammaan waa wada mucrab ismigan dhammaantiis lixdanba waa mucrab xaalad mebniya kuma jirto xaalad mebniya kuma jirto inuu mucrab yahayna waxaa daliil u ah waa wada mudaaf mar haddii lagu yihi ismigii waa la idaafeeyey idaafadu waa min khawaas اasmaa idaafadu waa min khawaas اasmaa asmaaday khaas ku taha oo ficil lama idaafeeyo xarafna lama idaafeeyo maadaama khawaas asmaa ay ka mid tahay xitaa ismigiiyo mabni ahaa haddii la idaafeeyo mucrab buu isku bedelayaa maxaa yeelay ismigu markuu mabni noqonayo waa markuu xaraf shabaha wey saan hore usoo aragnayba isagoo xaraf shabahay haddii laga helo min khawaas اlasmaa wuxuu ka soo noqonayaa binihii oo mucrab buu isku bedelayaa waxaa ku banaan lix luqo ismigaas loo nideeyey oo yaalmutakalim loo idaafeeyey ismigii waa munaada waana mudaaf yaalmutakalimna waa mudaafu ilayhi lixdaa luqo midda koowaad wuxuu noo sheegay in ya-dii mudaaf ilayga ahayd la xadfo ya-dii ahayd in laiska xadfo laguna kaaftoomo kasro lagu kaaftoomo sida misaaladuna sii sheekhu yaa cibaadi iyo yaa qowmi yaa cibaadi marka la icraabay yaa xarf nidaa cibaadi munaadaa mudaafun mansuubu wa calaamatu nasbihi alfatxa almuqadara calى ma qabla alyaai اlmutakalimi اlmaxduufa yan waxa ismigu waa munaada waana mansuub calaamatu nasbi fatxatu muqadaratu calى ma qabla yaai اlmaxduufa ya-dii la xadfay horteeda ayuu fatxahaas ku qadaran yahay manaca min ظuhuuriha ishtiqaal maxali bixarakati اlmunaasaba fatxadaas inay muuqatana waxaa diidaya xarakaة اlmunaasaba liأna alyaaa almaxduufa laa yunaasibuhaa ila kasru maa qablaha ya-daa la xadfay waxaan ahayn kasro munaasab oo ma ahan asalka haddii lagu soconayo oo yacni ya-daasi ya-dan meesha ka maqan ayaa doonaysa ismiga aakhirkiisa in la kasriyo haddii ismiga ya-da waxaan ahayn hadii loo idaafeeyo fatxadii way muuqan lahayd yani fatxadii way muuqan lahayd laakiin waxaa diidaya fatxada inay muuqato ya-ulmutakalimkana waxay doonaysaa xarafka iyada ka horeya in la kasriyo Eh, fatxa lagu nasbin laha fatxada waa muqadar fatxada inay muuqato oo akhri ka muuqatana waxaa diidaya yadaas mudaaf mudaafu ileyhiga maxaa yeelay ya-dani waxay dooneysaa waxa ka horeeya in la kasriyo ama mawjuudo ha noqoto ya ama maxduufo ha noqoto mawdican oo kale waa maxduufa wain kaanat maxduufa waxay dooneysaa xaraf ka horeya min baab munaasaba in loo kasriyo ayay dooneysaa yaa cibaadi yaa qowmi yaa cibaadi yaa qowmi labadu waa isku cilaab marka cibaadi munaada mansuuba wacalaamatu nasbihi fatxaة muqadaraة calى ma qabla اlyaai اlmutakalim manaca min ظuhuuriha ishtigaal اmaxali bxarakati اmunaasaba لأna yaء اlmutakalimi laa yunaasibuha ila kasr maa qablaha waxaa ka horey in la kasriyo mooyaane wax kaloo ma haboona cibaadi mudaaf ya mutakalimkana xadfana mudaaf ilayh wya qowmina waa lamid ya xarf nidaa qowmi munaada mudaafa mansuuba wcalaamatu nasbi fatxaة muqadaraة calى ma qabla اlyaai اlmutakalim manaca min ظuhuuriha ishtigaal اmaxali bxarakati اmunaasaba لأna اlyaء اlmutakalim almaxduufa laa yunaasibuha ila kasru maa qablaha luqadaas waa mida marka ugu faraha badan wey luqaadka luqada labaad waxa weeyaan ya-dii in la sugo lana sukuuniyo oo le yaa cibaadii la yihahdo yaa qowmii yaa ilaahii in la yidhaahdo ciraabtu waa isla meeshii laakiin ya-dun baa joogta bas ciraabtu waa isla meeshii laakiin ya-dun baa joogta yaa cibaadi ya xarf nidaa cibaadii munaada mudaafu mansuubu wacalaamatu nasbihi fatxaة muqadaraة calى ma qabla اlyaai اlmutakalim manaca min ظuhuuriha ishtigaal اmaxali bxarakati اmunaasaba لأna yaء اlmutakalim laa yunaasibuha ila kasru ma qablaha cibaadi mudaaf wa ya mutakalimi mudaafu ilayhi mabniyu ala sukn fi maxali jarin waa luqada labaad weye luqada saddexaad waxaa wey adi in la sugo laakiin in la fadxiyo waa icraabtas lafteeda weeyaan waxba iskama bedelayo ya mudaafu ilayhiga ayaa marna fadxisan marna sukunsan laakiin ismigii munaadaha icraabtiisa waa sidiisi weeye yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim yaa cibaadi ya xarf cibaadii munaadaa mudaafun mansuubu wacalaamatu nasbihi fatxaة muqadaraة calى ma qabla ya mutakalim manaca min ظuhuuriha ishtigaal maxali bxarakati اmunaasaba لأna ya mutakalim laa yunaasibuha ila kasru ma qablaha cibaad mudaaf ya mutakalim mudaaf ilayhi ya mutakalimka mudaaf ilayhiga ayaa waxaa saaran markaa fatxo tii horena sukuun baa saarnaa aladiina waa sifo oo cibaadka laga sifaynaya aladiina waa ism mawsuul waxaa laga sifaynayaa ya cibaadi fi maxali nasbin maadaama cibaadii ay ahayd mansuub aladiina ismiga mawsuula fi maxal nasbin buu yaalla isagu waa mabni oo xaraka kama muuqanayso ism mawsuulna laa yatimu macnaahu ilaa bisilati wacaa'id asrafuu waa ficil maadi oguna waa faacilkii jumladan waxay noqonaysaa silat lmawsuul laa maxala min alciraab caaidkuna wuxuu noqonaya wowgaas ayaa aladiina u noqonaya luqada afraad wuxuu inoogu sheegay sheikhu yani yadii ya mutakalimka waxay doonaysa xaraf ka hore in la kasriyo kasrihii in fatxa loo qalbiyo yadiina alif loo qalbiyo wuxuu inoogu mithaaliyey yaa xasrataa buu inoogu mithaaliyey yaa xasrataa yaa xarf nidaa xasrataa munaada mudaafu mansuubu wcalaamaةu nasbihi fatxaة muqadaraة alfatxa almuqadara calى ma qabla اlyaa calى ma qabla yadi maanta ma joogto waxaa lagu darayaa calى ma qabla اlyaai اlmunqalibati alifan yadii loo qalbiyey alif loo qalbiyey bacda qalbi kasratiha fatxa kasrihii ka horeyana fatxa loo qalbiya xasrataa cala alyaa yani xasrataa munaada mudaafu mansuubu wa calaamatu nasbihi fatxatu muqadaratu calaa maa qabla alyaa yadii maanta ma joogto calaa maa qabla alyaa almunqaliba alifan yadii oo loo qalbiya alif bacda qalbi kasratiha fatxa kasrihii munaasabka u ahayd oo ka horeysayna fatxa loo qalbiyey taasaa horreysay marka markii kasrihii fatxa loo qalbiyey ayaa iyo adiina alif loo qalbiyey marka alifta waxaa munaasab u ah fatxa munaasab u ah ya-dana waxaa munaasab u ah kasraa munaasab u ah marka labada marka hore waxaa horeeya qalbu lkasrati fatxa xasratiya xasrata marka la fatxiyo ya-dii munaasab ooma ahan in fatxa laga hormariyo fatxa maxaa munaasab u ah alif idan yadin alif u qalbi xasrata wayaa اlmutakalim اlmunqalibati alifa mudaaf ilayhi mabniy ala suk fi maxali jarin ayuu noqonaya waa luqada afraad weeyaan luqada shanaad wuxuu noogu sheegay sheekhu alifti in la xadfo fatxana lagu kaaftoomo fatxana lagu kaaftoomo wuxuu noogu mihaaliy ya ghulaama ya xarf nidaa ghulaama munaada mudaafu mansuubu wcalaamaةu nasbihi alfatxa almuqadara calى ma qabla اlyaa calىa ma qabla اlyaa yaa maanta ma joogto almunqalibati alifa maxduufa yadii la xadfay yadaa la xadfay alif baa loo qalbiyey aliftiina meeda maxduufatan aliftiina ma joogto mujtazaan canhaa bilfatxa fatxa lagaga kaaftoomay marka fatxadaas muxuu daliil u yahay wuxuu daliil u yahay meesha inuu ka xadfan yahay maxay alif inuu ka xadfan yahay buu daliil u yahay inuu alif ka xadfan yahay ayuu daliil u yahay marka ghulaama munaada mudaafu mansuubu wacalaamatu nasbihi wacalaamatu nasbihi fatxaة muqadaraة calى ma qabla اlyaa yadii marka halkaa marayso waxaa tilmaamaysaa yadii inaysan joogin oo alif loo qalbiyey calى ma qabla ya almunqaliba yadii u gadoontay xagee alifan aliftina meeday maxduufatan aliftina waa xadfanta soo waadix maahan maxaa tusinaya maxaa lagaga kaaftoon in la xadfay in meesha alif ka xasfan tahay ma daliil mujtazaan canha biاlfatxa fatxada qulaamo saaran baa lagaga kaaftoomay wayaa اlmutakalim almunqaliba alifa maxduufata mujtazaan canha fatxata mudaafu ilayh mabniy ala sukun fi maali jari wejka lixaad wuxuu noqonayaa in la xadfo aliftii alifta in la xadfo xarafkii ka horeeyeyna in la kasriyo xaraf ka horeeyeyna in la kaso aliftii yadii alifta u gadoontay aliftii lafteeda lasii xadfo meeshii ay ahayd in fatxo la baaqi yeelo oo fatxadana ay tusiso in meeshani ay ka xadfan tahay alif aliftaasoo marka hore asaalatan ya ahayd ayaa markaasi fatxadii la baaqi yeelmaya damaa la saaraya damo ayaa lagu bedelaya wuxuuna u mithaaliyey yaa umu laa tafcali yaa umu laa tafcali ayib yaa xarfnudaa nidaa umu munaada umu munaada mudaafu mansuubu wcalaamaةu nasbihi alfatxa almuqadara calى ma qabla اlyaa yadi meeday almaxduufa calى ma qabla almaxduufa ayib waxaa ka horeeyey yada la xadfay almunqalib ma qablaha dama waxaa ka horeeya dama loo qalbiyey calى ma qabla almaxduufa almunqalib ma qablaha dama yadi waa xadfan tahay waxaa ka horeeya asaalatan wuxuu ahaa yaa umi buu ahaa asalku yaa umiy asalku waa yaa umiy buu ahaa yaa umiy hooyadii baa u dhawaaqay u yeeraya marka yadii mudaaf ileyhida waa la xadfay yadii maadaama la xadfay kasrihii ka horeeyeyna damaa loo qalbiyey marka luqadan ayaa ugu daciifsan kadib wuxuu yihi quria rabu sijnu waxaa la akhriyey rabu sijnu ayaa la akhriyey rabu sijnu iyo yaa umu aslu meeshii weye munaadima waxaa ka maqan xarfnidihi yaa rabu ayuu ahaa ya rabu ya xarf nida rabu munaada mudaafu mansuubu wacalaamatu nasbi alfatxa almuqadara calaa maa qabla alyaai almaxduufa ya-da la xadfay horteeda ayuu ku qadaraya fatxahii calaa maa qabla yaai maxduufa almunqalib maa qablaha dama oo loo qalbiyey wixii ka horreeyeyna dama loo qalbiyey asijnu marka mabtadu iska noqonaya asijnu mabtadu noqonaya axabu ilayana waa khabarkii asijnu axabu ilaya marka qiradaasi waxaa akrinin la yihahdo ibnu muxaysin ayaa akhriyey waana min alqira'aat shaadda bay ka mid tahay min alqira'aat shaadda ayay ka mid tahay qaar baa oranaya abu jacfar baa akhriyey lakiin abu jacfartuu akhriyey waa mid kale weeyaan eh, wuxuu akhriyey eh, qur rabxkum rabuxkum rabu ayuu akhriyey isagu marka awjuhdaas lixdaa ama luqaadka lixdaa ayaa ku banaan wuxuu sheekhu raximah اllah wإida kaana munaada munaadu haduu yahay mudaafan mid la idaafeeyey ilaa ya mutakalim ya mutakalim mid loo idaafeeyey haduu yahay jaaza waxaa banaan fiihi fi lmunaada situ luqaatin luqooyin lix ah axaduhaa mid ka mida ah waxaa weeye xadfu lyaayadi in la xadfo waاlijtizaau ay waliktifaa lagu kaaftoomo bilkasrati kasra lagu kaaftoomo naxwu yaa cibaadi weeye wayaa qowmi weeye wahiy akaru ayadaa fara badan luqada ugu badan yaa cibaadi yaa qowmi athaaniyatu luqada labaad waxa wey ihbaatulya-di in la sugo saakinatan xaalay tahay mid la sukuuniyey naxwi yaa cibaadii yad in la sukuuniyo oo la ihbaatiyo athaalihatu luqada saddexaad waxaa wey ihbaatulyaa-i ya-di in la sugo maftuuxatan xaalay tahay mid la fadxiyey naxwi yaa cibaadiya aladiina asrafuu weeyaan araabicatu midda afaraad qalbulkasrati kasradii waa in loo qalbiyo oo loo gediyo fadxatan waqalbulyai alifan yadina loo qalbiyo alif loo qalbiyo naxw yaa xasrataa marka marka hore waxaa horeeya in tadii kasrihii saarnaa fatxa loo qalbiyo marka fatxa loo qalbiyana limunaasaba yadiina in markaasi alif loo qalbiyo limunaasabati fatxa alkhaamisatu midda shanaad xadfu lalifi waa alifti oo la xadfo walijtizaau bilfatxa fatxaa lagu kaaftoomaa alifti baa la xadfayaa fatxaa lagu kaaftoomaya fatxadaasa wuxuu daliil u yahay meeshan inay alif ka xadfantah aliftana markeedii hore waxay kasoo gadoontay ya bay ka soo gadoontay naxw yaa ghulaama weeyaan asaadisatu midda lixaad xadfu lalifi waa aliftii oo la xadfo wadamulxarfi xarf in la damiyo wey aladii xarafkaasoo kaan ahaa maksuuran mid la kasriyey ka qowli bacdihim qaarkood ayaa waxay yihahdeen yunis ibn xabiib ayaa soo naqliyey yaa umu laa tafcali yaa umu hooyo laa tafcali ha samayn sidaa samayn bidami miimi yaa umu waquriya waxaa la akhriyay rabu sijnu bidami rabu wahiya daciifatu waa luqa daciifa weyaan waa luqa daciifa weeyaan marka ibnu muxaysin ayaa akhriyey laakiin waa qira shaada weeyaan ka mid maaha qiraaadka muctamadka ka maaha marka abu jacfar ba isag wuxuu akhriyey qur rabuxkum rabuxkum oo isku mid yihiin qaala rabuxkum waa qiro kale qul rabuxkum iyo qaala rabuxkum marka waa isla meeshii rabu iyo rabu sijnu iyo rabuxkum labaduba waa munaada mudaaf mabniyu munaada mudaaf mansuub calaamatu nasbihi fatxaة muqadara calى ma qabla اlyaa almaxduufa almunqaliba man qablaha dama wuxuu sheekhu raximah اllah fain kaana munaada munaadihi haduu yahay munaadihi almudaafu loo idaafeey ilya yada loo idaafeeyey aban ab uman um hadduu yahay jaaza fiihi waxaa ku banaan maca haadihi luqaat luqaadka macooda waxaa ku banaan arbacu luqaatin afar luqo ukhra kale ixdaaha mid ka mida waxaa weeye ibdaalulyaayadi in la bedelo taacan taadaasoo maksuuratan kasrisan naxwi yaa abati wa ummati wa bihaa qara'a taasay akhriyeen sabcadu hayr ibna caamir marka ibna camir laga reebo fii abati yaa abati waxay akhriyeen yani dhammaantood marka macamir laga reebo bilkasri yaa abati athaaniyatu luqada labaad waxa weye fatxu tai ta'da in la fatxiyo yaa abata wa qara ibnu caamir ibnu caamir ee akhriyey athaalithatu midda saddexaad waxa weye aljamcu bayna ataai waalif in la kulmiyo ta'dii iyo aliftii wa biha quri'a qiradaasaa la akhriyey yani waxaa weeyaan si shaad ah araabicatu mid afraad waxa weya abati bitaai waliyaai la kulmiyo halkan wuxuu inoo sheegayaa sheekhu raximah llahu tacaala ismiga iyo almutakalimka loo idaafeeyey haddii uusan ahayn ab iyo um uu soo dhameeyey lix luqo inay ku banaan yihiinna uu inoo sheegay halkan wuxuu inoo sheegayaa ismiga loo nidaynayo oo iyo almutakalimka loo idaafeynayo ab iyo um hadduu yahay lixdii hore ayaa waxaa loogu daraya afar kale sida waxay ku noqonayaan toban luqo toban luqaa ku banaan tobankaa luqo waxa weya lix waa lixdan soo marnay in la yidhaahdo yaa abi yaa ummi la yidhaahdo sawaadix maaha ama ya loo sugo oo la sukuna yaa abi yaa umiy iyo in la fatxiyo yaa abiya yaa umiya la yidhaahdo iyo in la yaa abaa yaa umaa la yidhaahdo iyo in la yidhaahdo yaa aba yaa uma iyo in la damiyo la ya abu ya umu lixdaas waa lixdii hore wey ya-di inta loo qalbiyo oo la fadxiyo ama la kasiyo la yihahdo ya abati ya umati ya abata ya umata iyo in ta'dii iyo aliftii la kulmiyo oo la jimciyo oo la yihahdo abataa umataa la yihaahdo iyo in ta'dii iyo iyo waxay bedel ka ahaydoo ya in la kulmiyo ya abati ya umatii tobankaa luqo ayaa ku banaan marka lixdan hore iyado horena soo aragnay afarta lagu darayo ayuu halkan sheekhu inoo sheegay afartaasi midda kood waxaa weeyaan ibdaalulyaai taaan maksuura yadii mesha inta laga saaro ba waxaa lagu bedelayaa ta kasrisan yaa abati yaa ummati ayb marka la craabayo yaa xarf nidaa abati munaadaa mudaafun mansuubun wacalaamatu nasbihi alfatxa almuqadara calى ma qabla اlya almunqaliba almunqaliba taan maksuura abati munaada mudaafu mansuub wcalaamatu nasbihi fatxatu muqadaraة calى ma qabla اlya yadi meesha ma taalo almunqalibati taan maksuura abati ta kasrisan ayay isu bedeshay abati marka tadan waxay bedel ka tahay maxay bedel can ilya abi meeshii la ohan lahaa abi umi la ohan lahaa bayadii meesha laga saaray abati umati baa layidhi iyo iyadoo la fadxiyo oo abata ya umata waa sameeshii wey abata ya abata ya xarf nida abata munaada mudaafu mansuubu wacalaamatu nasbihi fatxatu muqadaratu calى ma qabla alyaai اlmunqalibati taan maftuuxa abata iyo umata umatana waa lamid luqada saddexaad waxaa weeyaan in ta'dii iyo aliftii la kulmiyo oo la jimciyo oo la yihahdo abataa umataa la yihaahdo abataa umataa waxay noqonaysaa abataa munaada mudaafu mansuubu ya abataa ya xarf nida abataa munaada mudaafu mansuubu wacalaamatu nasbihi fatxatu muqadaraة calى ma qabla اlyaai اlmunqalibati alifan maanta yadi ba alif loo qalbiyey calى ma qabla اlyaa almunqalibati alifan midda afraad waxaa weeyaan ya-da in la sugo tadina la sugo oo la yidhaahdo ya abatii ya umatii la yidhaahdo ya abatii ya umatii la yidhaahdo marka abatii munaada mudaafa mansuuba wacalaamatu nasbihi alfatxa almuqadara calaa ma qabla lya calaa ma qabla lya almutakalim manaca min duhuuriha ishtigaal maxali bxarakat munasaba marka cilada ku sugnatani waxay tahay tadani waxay ciwad ka ahayd yadii tadani waxay ciwad ka ahayd ya marka waxaa ku sugan aljamcu bayna alciwad walmucawada canhu in la kulmiyey kii bedelka laga ahaa oo ya ah iyo kii bedelka ahaa oo tadi in la kulmiyo ayaa ku sugan marka waa yani waa laba loqo markaasi aan ficnan weyn labada dambe abatii iyo umatii abatii munaada mudaafu mansuub calaamatu nasbi alfatxa almuqadara calaa maa qabla alya oo tadi ah calaa maa qabla alya manaca min duhuuriha ishtigaal maxali wxarakati munaasaba marka afarta luqo ayaa lagu daraya wuxuu sheekhu raximah اllah fain kaana hadduu yahy almunaada munaadihi munaadihi almudaafu la idaafe ilalyaai a loo idaafeeyey aban aw uman hadduu yahy jaaza fiihi waxaa ku banaan maca hadihi lugaat arbacu luqaatin ukhar afar luqo kale ixdaahuma mid ka mid waxaa weye ibdaalulyaai taaan ya-dii in loo rogo loo gediyo taaan maksuura ta la kasriyey naxw yaa abati wa yaa umati qara'a sabcatu hayr ibni caamir ibnu caamir cabdulahi bnu caamir abu cimraan imaamu ahli shaam ahlishaam imaamkoodi weeyaan xagga qiraa'adka ahlishaam waxay ictimaadaan qiraa'ata cabdulaahi bnu caamir abu cimraan boqol toban sideedi hijrigana wuu dhintay wa bihaa qara'a sabcatu hayr bnu caamir fii yaabati yaabad saasay akhriyeen athaaniyatu midda labaad fatxu taai ta'doo la fatxiyo weeye wa bihaa qara'a caamir ayadoo ibnu caamir akhriye yaabata abata athaalithatu midda saddexaad aljamcu waa in la kulmiyo bayna taai walalif wa biha quria shaadan yaa abataa yaa shaad ahaan loo akhriyey araabicatu midda afraad waxa wey ya abatii bitaai walyaai labadoo la kulmiyo waida kaana almunaada mudaafan haduu yahay munaaduhu mudaaf haduu yahay waida kaana almunaada mudaafan haduu yahay mid la idaafeeyey ilىa mudaafin ilى lyaa ya mid loo idaafeeyey baa loo sii idaafeeyey miثlu ya gulaamu gulaami lam yajuz fiihi kuma banaana ilaa ihbaat lyaai maftuuxatan aw saakina yadoo la sugaya mooyaan iyadoo fadxisan iyadoo reeban ilaa idaa kaana inuu yahay ibna camin aw ibna ummin fayajuuzu fiihima waxaa ku banaan ibna umka iyo ibna camkaasi arbacu lugaatin afar luqaa ku banaan xadfu lyaai yadi in la xadfo maca kasri lmiimi miimkiina la kasrinayo wa fatxiha la fatxinayo wa bihimaa labadaas ayaa quri'a fi sabca lagu akhriyay fii qowlihi tacaala yabna umma وإثباaت الyاyأdii oo la suga weeyey ka qowl الشhaaciri ya بنa أmيi وya شhuqayiqa نفسيi أnta khلفتnii لdhri شhadيidi وqلباlyaai ya-dii oo la qalbiyo wey alifan loo qalbiyo ka qowlihii ka qowli shaacir yabnata cama laa taluumii wahjaci falaysa yakluu canka yowma madjaci halkan wuxuu ka warramaya sheekhu raximah ismi loo nidaynayo oo almutakalim loo idaafeeyey ayuu ka warramayey ismi isagu munaada ah mudaafna ah yaa almutakalimna mudaafu ileyhi ay u tahay ismigaas ismi caadi iska ah marna abi ub noqonaya ayaan soo aragnay halkan wuxuu noo sheegayaa ismigii munaadaha ahaa ayaa la idaafeeyey munaadihii waa mudaaf mudaafu ileyhigiisa ayaa haddana wuxuu sii yahay mudaaf oo mudaafu ileyhi kalu sii wataa marka meesha waxaa yaala laba mdaaf iyo laba mdaaf ileyh baa yaala laba mudaaf iyo laba mudaafu ileyhi ayay noqonayaan laba mudaafu ileyhi miaalku waxaa weya ghulaama ghulaamiy ghulaama mudaaf ghulaam mudaaf ghulaamiy ayuu u daafaysan yahay ghulaamka hore waa mudaaf mudaaf ileyhgiisu waa ghulaami ghulaamka labaaba haddana mudaaf ah iyo almutakalim mudaaf ileyhi labada mudaaf ileyhi yaal waxaa weeye ghulaamka dambe iyo almutakalimka maxaa yeele ulaamkan asagu waa mudaaf maxaa mudaaf ilayhis muxuu yahay waa ulaamka dambe ulaamka dambe haddana wuxuu yahay mudaafo asna waa mudaaf ileyh marka waxay noqonayaan laba mudaaf iyo laba mudaaf ileyh bay noqonayaan laba mudaaf iyo laba mudaaf ileyh ayay noqonayaan arrinku sidaa hadduu noqdo oo ismigii loo nidaynaya mudaaf u noqdo mudaafu ileyhgiisana yaa almutakalim loo sii idaafeeyo wuxuu sheekhu leeyahay kuma banaana ka dambe waa ka dambe yo-da wata iyo loo sugo iyadoo fatxisan ama iyadoo sukunsan yaa ghulaama ghulaamiya marka ka hor waa mudaaf ka dambana mudaaf ileyhi weeye kaa dambe ayaa almutakalim loo sii idaafeeyey ka hor asagu markas waa nisbisan yahay yaa ghulaama waa munaada waa mudaaf mansuubun calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calaa akhirihi ka hore lagama hadlayo marka kalaamka kuma saabsana ka hore kalaamku wuxuu ku saabsan yahay ka dambe ka dambe ya almutakalimka wata ayuu hadal ku saabsan yahay ka hore qaطcan asagu waa mansuub ka hore isagu qadca waa mansuub ka dambe oo marka yaal mutakalimka wataa wey hadalku kaasi arinku hadduu intaa yahay oo ibnu um iyo ibnu cam uusan noqon laba wej baa kugu banaan yaa ghulaama ghulaamiya iyo yaa ghulaama ghulaamiy marka cilaadtu waa iska basida isagu ghulaamka hore isagu waa mudaaf mansuubun wa nasbihi fatxatu daahiratu calaa aakhirihi ghulaam mudaaf ghulaamiy mudaafu ilayhi mudaafu ilayhi majruun bilmudaaf wa jarihi kasratu kasratu daahiratu calaa aakhirihi ghulaamiy غulaam mudaaf waya mutakalimi mudaafu ilayhi mabniyu calى اfatxi aw mabniyu calى الsukuun ghulaamiya mabniyu calى اfatxi ghulaami mabniyu calى الsukuun haddii la yidhaahdo isaga laftiisa wuxuu noqonayaa calaama jarkiis kasradan ma ahan waa kasra kalo muqadarana waa sax ghulaami mudaafu ilayhi majruuru wacalaamaة jarihi kasraة muqadaraة calى ma qabla اlya kasrahan meesha saaran maahan waa kasro kale oo kasrahan meesha saaran muxuu yahay sugu muxuu qabanayaa kasrahan meesha saaran yaa almutakalimkana wadata so waadix yaa almutakalimkana wadata marka la yihahdo ghulaam mudaaf ghulaami mudaaf ilayhi majruurun bilmudaaf wa calaamatu jarihi kasratu muqadaratun calaa ma qabla ya almutakalim manaca min duhuuriha ishtigaal maxali bixarakati munaasaba ulaam mudaaf ya almutakalim mudaaf ilayhi marka ama yaada fatxi ama sukuuni waxa isbedela kuma imaanaya iclaabtuna waa isku mid midna waxaad ohanaysaa hulaam mudaafu ya mutakalimi mudaafu ilayhi mabniyu cala sukuun a markay tahay hulaamiy markay tahay hulaamiyana waxaad ohanaysaa waya mutakalimi waya mutakalimi mudaafu ilayhi mabniyu cala fatxi fi maxali jari marka ishkaal asagu ma leh taas waa haddii ismiga yaa mutakalimka ismiga loo nideeyey haddii loo idaafeeyo ismi kale oo yaa mutakalim loo sii idaafeeyey ismigaa dambana ibnu cam iyo ibnu um usan ahayn haddii uu noqdo ibnu um iyo ibnu cam hadduu noqdo sheekh wuxuu inoo sheegay afar luqaa ku banaan afar luqayaa ku banaan maxay tahay yadi in la xadfo yadi in la xadfo oo yabna umma yabna ummi ummi meesha la ohanaa la xadfo ummi kasri ama fatxi umma dheh cami cama yabna umma yabna cama yabna ummi yabna cami yadi laga xadfo mudaaf ileyhi ahayd midda labaad waxaa weeyaan yadi in loo sugo oo yabna umii yabna camii la yidhaahdo yadi in alif loo qalbiyo yabna umaa yabna camaa afartaas luqo ayaa ku banaan marka meesha waxaa saddex ismi baa yaala yabna umma saddex ismi baa yaala ibna waa ismi ummana waa ismi labaad yo almutakalimka ismi saddexaad weeye yabna umii marka yada marna way joogtaa markaan ummi iyo ummiye irahdo marna way xadfan tahay oo yabna umma iyobna cama yobna ummi yobna cami marka waa saddex ismi ka hore waa mudaaf ka dambe waa mudaaf ilayhi ka dambe waa mudaaf yan mutakalim mudaaf ilayhi wey yan mutakalimka marka ha noqoto mawjuuda ama ha noqoto maxduufa ha noqoto laba gooraba waxay noqonaysaa eh, mudaaf ilayhi bay noqonaysaa yabna umma craabteedu yaa xarf nida yabna umma yaa xarf nida ibna munaada mudaafu mansuub calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calى aakhirihi ka ishkaal ma leh ka hore asu mar kasta waa mansuub waayo waa mudaaf yabna ibna mudaaf uma mudaafu ilayhi majruur bاmudaaf wcalaamaة jarihi alkasra almuqadara calى ma qabla اlyaء اlmutakalim yabna uma calى ma qabla ya mutakalim ya mutakalimka horteeda ku qadaranta yo almutaklim maanta ma joogto almunqalibati alifan maxduufa almunqalibati alifan maxduufa yadii mudaaf ileyhiga ahayd waxaa loo qalbiyey alif aliftiina meeday aliftina waa adfanta mujtazaan canha bilfatxa fatxadaasaa looga kaaftoomay oo maxay tahay fatxadaasi umma fatxadaas waxay tusinayaa inuu asalkii ahaa ummaa ummaadana ay ka sii horeysay ummii asalku ahaa ummii inuu ahaa yadi baa waxaa loo qalbiyey alif alifti baa la xadfay oo fatxa lagaga kaaftoomay macnuu waa intaas wey marka yabna yaa xarfnidaa ibna munaadaa mudaafu mansuubun wacalaamatu nasbi fatxatu daahirata cala aakhirihi yabna uma mudaafu ilayhi yabna mudaaf ibna mudaaf ilayhi majruuru wacalaamatu jarihi kasratu muqadaratu calaa ma qabla alyaai اlmunqalibati alifan maxduufa mujtazaan canha biاlfatxa marka yabna waa mid umana waa ismi iyo almutakalimka alifta loo qalbiyana waa mid saddex ismi markaasaa ku noqonayaan markii la sugo yabna ummii waa waxay noqonaysa ya xarf nidaa ibna munaada mudaafu mansuub calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calى aakhirihi ibna mudaaf ummii mudaafu ilayhi majruur bimudaaf wcalaamatu jarihi kasraة muqadaraة calى ma qabla mutakalim manaca min ظuhuri ishtiqal maxali bxarakat munaasaba ummii mudaaf wya mutakalimi mudaafu ilayhi majruun bmudaaf calaam jarhi kasrat mqadaraة mabniy al sukun fi maali jarin mabniyu al sukuni fi maxali jarin umi mudaaf waya mutakalim mudaaf ilayhi mabniyu al sukun fi maxali jarin marka yadi haddii la sugo taasay noqonaysaa yabna umma yabna ummina waa la akriya yadna waa la mid yabna ummina waa la mid mida ugu danbaysa waa in loo qalbiyo yadi in alif loo qalbiyo ybna ybnata ama ybnata ama ayuu ku miaali ybnata ama ya xarf nida bna bnata munaada mudaafu mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calى aakhirihi ybnata ibnata mudaaf cama mudaafu ilayhi majruur bimudaaf wa calaamatu jarihi kasratu alkasra almuqadara calaa ma qabla ya calaa ma qabla lya yadii meeday almunqalibati alifan yadii waxaa loo qalbiyey camii bay ahayde yadii waxaa loo qalbiyey alif ayaa loo qalbiyey calى ma qabla اlya almunqaliba alifan wa huwa mudaaf waya mutakalim اmunqalibati alifan mudaaf ilayhi mabniy calى sukun fi maxali jarin marka waa iska iska waadix w ishkaal male wuxuu sheekhu yi raximah اllah waida kaana munaada munaadu haduu yahay mudaafan mid la idaafeeyey ilaa mudaafin mid loo sii idaafey ila lya mithlu ya gulaama gulaami weeyaane lam yجuز fiihi kuma banaana ilaa ihbaat اlyaai maftuuxata aw saakina yadi markaa la sugayo iyadoo fatxsan ama iyadoo sukunsan ilaa idaa kaana inuu yahay mooy ibna camin aw ibna umin fayajuز fiihima waxaa ku banaan arbacu luqaatin afar luqa ku banaan afar luqa ku banaan waxay ku banaan yihiin ka hore camka iyo umka ayuu ku banaan yahay ibniga asagu maaha ibnigu asagu waa bilfatxi laza waa la fatxinaya asagu waa mudaaf mansuub ah laakiin camiga ayay ku banaan yihiin afar luqo cami cama camii camaa ummi umma ummii ummaa afartaas luqo wey maxay yihiin xadful yaai ya in la xadfo ummii maca kasrilmiima iyadoo miimka la kasrinayo wa ummi iyo umma wa ay bihaatayn luqatayn ayaa qur'a lagu akhriyay fi sabca fii qowlihi tacaala yabna umma iyo yabna ummi wa ihbaatu lyaa ya oo la sugo weeye ka qowl shaacir yabna ummii yabna ummii hooyaday inankeediiyow wayaa shuqayiqa nafsii naftayda shaqiiqeedii yaraayow waa taskiiru shaqiiq wayaa shuqayiqa nafsii naftayda shaqiiqeedii yani walaalkayga yaraayow haasuu ujeedaa hooyaday kay dhashayow walaalkayga yaraayow anta adigu khallaftanii waad iga tagtay yani waad dhimatay buu ujeedaa lidahrin sidan baad iga tagtay dahrigaasoo shadiidin daran manaa ina caawinaya ayaad ahayd marka meel cidlo ayaad iiga tagtay buu ujeedaa ibna ummi hooyada inankeediio wayaa shuqayiqa nafsii naftayda walaalkeedi yaraayo anta khallaftanii adu waad iga tagtay bidahrin baad iga tagtay dahrigaasoo shadiidin daran wa qalbulyaa yaadi in la qalbiyo wey alifun alif loo qalbiyo alif in loo qalbiyo ka qowlihi ka qowli shaacir ya bnata cama laa taluumi wahjaci falaysa yakhluu canki yowma madjaci waxaa ka horeeyey qad aصbaxat um اlkhiyaari tadaci calaya danba kulahu lam asnaci min an ra'at ra'sii kara'si اaslaci ya bnata cama laa taluumi wahjaci falaysa yakhluu canki yowma madjaci wuxuu qad asbaxat waxay ahaatay umu khiyaarin gabadha umu khiyaar la ohan jiray tadaci calaya mid igu sheegata danban dembi bay igu sheegatay dembigaaso kulahu dhammaantii lam asnac anu aanan samayn yani waxaaskiisi buu ujeedaa dembi anigu aanan samayn bay igu haysataa oo muxuu yahay mian ra'ad inay aragtay bay igu haysataa ra'sii madaxaygo karaasil aslaxi karaasil aslaci aslac waa midka timuhu madaxiisu yan ay ka dhamaadeen weye mid bidaar leh yan markaas madaxaygu bidaar u yeeshay bay aragtay marka dembigaasay igu haysataa dembigaanu mid aan geystay anigu maaha buu leh yabnata camaa yani adeerka inantiisa laa taluumi hay canaanan wahjace iska seexo falaysa muusan ahaan madjacii jiifkaygu makaanu jiifkaygu falaysa muusan ahaan shanigu yakhluu miduu ka marnaanaya madjacii jiifkaygu canka xaggaaga yowman maalin yani kaa tegi mayuu leeyahy mashaahidku waxaa weeyaan yabnata camaa weya yabnata camaa oo ibna waa mudaaf camana waa mudaafun ilayhi weeyaan marka yadii ayaa waxaa loo qalbiyey yadii baa waxaa loo qalbiyey alif bacda qalbi kasratihaa fatxa camii bay ahayd waxaa way kasrihii ayaa fatxa loo qalbi minku alla fatxiyey yadina alif baa loo qalbiyey yabnata cama yani in adeertaye laa taluumiha canaanan wahjaci iska seexo falaysa shanigu muusan ahaan yakhlu midu marnaanaya madjaci jiifkaygu iyo makaanu jiifkaygu canka xaggaaga yowman maalin midu ka marnaanaya maahan qaala almualifu raximah allahu tacaala bab mafcuul muطlq baabu mafcuul muطlqi hada maxaluhu wamabxaثuh mafcuul muطlq baabkii looga waramayey yani halkan weyaan makaankiisii wa huwa almasdaru alfadla wa huwa mafcuul muطlq almasdaru masder weeye masderkii alfadlatu fadlada ahaa masderkii almuakidu adkeynayo xoojinay licaamilihi caamilkiisa aw ilmubayinu cadaynayey linawcihi ay linawci caamilihi caamilkiisu nooca uu yahay aw cadadihi aw ilmubayinu cadaynayey licadadi caamilihi caamilkiisu inta jeer u dhacay falmuakidu licaamilihi midka caamilkiisa adkaynaya o xoojinaya naxwu wakalama allaahu muusa takliima mihaalkaasi wax la midkaa wey wadarabtu darban oo kale wey wاlmubayinu midka cadaynaya linowci caamilihi caamilkiisa nooca uu yahay naxwu faakhadnaahum akhda casiizi muqtadir wey mithaalkiisu wa qowlika wey darabtu zayda darba alamiiri wاlmubayinu midka cadaynaya licadadi caamilih caamilkiisu inta jeer u dhacay naxwu fadukata dakata waaxida wey mithaalkaas wa qowlika wey darabtu zayda darbatayn halkan wuxuu ka bilaabayaa sheekhu raximah اllah mafcuul muطlq waa kii labaad mafaaciisha horey waxaan usoo aragnay almafcuulu bihi aan hore usoo aragnay halkan marka wuxuu kaga waramaya almafcuul اmuطlq mafcuul muطlq waa mafcuulkii la iطlaaqay muطlq waxaa loo leeyahay waxaa laga iطlaaqay quyuudda ku xiran kuwa kale mafaaciisha kale quyuud baa la socota mafcuulu bihi mafcuulu lahu mafcuulu macahu mafcuulu fiihi quyuud baa la socota ka laakin wax qayda lama socdo mafcuul mulaq waa mafcuulkii sii daysnaa wey la ilaaqay ay mulaqu can اlquyuud wax qeyd ah iyo dabar ah ayaan ku xirnay wuxuu inoo tacriifiyey mafcuul mulaq maxaa la yihahdaa wuxuu ku tacriifiyey waxaa weye almasdaru alfadla waa masdar fadlo ah masdarka xagga luqada waa makaanu suduur waa meesha wax kasoo fulaan ayaa masdar la yihahdaa makaanu suduur waa meesha wax kasoo fulayeen ayib masderkana waxaa masder loo leeyahay waxyaalaha la yidhaahdo mushtaqaadka asagay ka yimaadaan asaga asal u ah waxyaalaha mushtaqaadka la yidhaahdo asagaa asal u ah asagaa laga keenaa ficilku iyo markaas awsaaftu duruuftu darafkii miimig ahaa hadduu yahay zamaan iyo makaan dhammaan waxay ka yimaadeen masder bay ka yimaadeen saas darteed waxaa la yidhaahdaa mushtaqun minhu waa kii xaggiisa wax laga soo dhambalanayay kuwa kale waxaa loo yaqaana almushtaqaat waa kuwii lasoo dhambasha maadaama marka asagu asal uu yahay yani saasaa masder loo leehay waxyaalaha mushtaqaadka waa meeshay ka soo fulayeen makaana suduurkoodii wey wa almasder alfadla fadlo waxaa wey wixi aan cumdo ahayn jumladu markay tahay jumla ismiya waxay ku taagan tahay laba tiir mubtade iyo khabar ama mubtade iyo marfuucu sada masad alkhabr ayay jumladu ku taaganta labadaas waxaa loo yaqaanaa cumdataan waa laba tiir mubtaduhu waa cumdo khabarku ama faacilka booski khabarka taaganna waa tiir jumladu hadday tahay jumla ficliyana waxay ku taagan tahay laba tiir waa ficil iyo faacil ama ficliyo naay faacil marka mafcuululmuطlaq yacni labadaas midna ma noqdo yacni Eh, ma noqdo fadlo ma eh, cumdo ma noqdo yani tirarka jumladu ay ku taagan tahay ma noqdo laakiin loogama jeedo alfadla waa laga kaaftoomi karaa oo hadalka uma baahna oo wax dheeraada looma jeedo bal waxaa dhici kartaba in kalaamkiiba uu mafhuum noqon waayo biduunihi waaba dhici karta marka eh, fadla waxaa loo jeedaa hadalkii tiirarkii ay jumladu ku taagnayd yani mid ka mida maahan almuakidu linawcihi licaamilihi aw almubayinu linawcihi aw cadadihi wuxuu caddaynaya noocyada uu qaybsamayo aqsaamtiisi buu sheegayaa aqsaamtiisii ayuu sheegayaa aqsaamtiisu waa saddex ima an yakuuna muakida licaamilihi mid caamilkiisa adkaynaya inuu noqdo caamilkiisi buu xoojinayaa caamilkiisu intuu tusinaya ayuu tusinayaa muakidun licaamilihi baa la yidhaahdaa muakidun licaamilihi caamilka waxa uu faa'iideeyey ayuunbu faa'iideynaya iyo mubayin linawcihi nooca caamilkaas ayuu caddaynayaa caamilka nooca u yahay ayib wuxuu ku caddaynayaa yani in la sifeeyo in la sifeeyo oo waxaa laga sii dambaysiinayaa masderkii baa sifo laga dambaysiinayaa in la idaafeeyo ama in al lagu daro saddexdaa mid ayuu ku caddaynayaa isagoo sifo ku caddeeyey waa sida darabtu darban xasana tusaale darabtu waan garaacay ninkii baan garaacay darban wanaag darban garaac xasanan wanaagsan marka noocu darbigu ahaa waxaa caddeeyey masderkaa caddeeyey darbi laakiin muxuu ku caddeeyey waa la sifeeyey darban xasanan baa lagu sifeeyey waa tusaale wa tuxibuuna almaala xuban jama wa tuxibuuna almaala mafcuulkii wey xuban waa masderkii xuban jaman baa lagu sii sifeeyey xubigaas marka waa masderun mubayinu linawci caamilihi caamilkiisu nooca uu yahay buu caddeeyey muxuu ku caddeeyey sif bisifa xubigaas inta uu la eg yahay xubigaa inta uu la eg yahay waxaa caddaysay jami markii lagu daray waa la sifeeyey ama markaas in la idaafay sida darabtuhu darba alamiiri darabtuhu waan garaacay darba amiiri amiirkus wax u garaacan u garaacay marka darbigii caamilkii darabo ahaa nooca uu yahay ayuu masder ku cadeeyey wuxuuna ku cadeeyey in la idaafeeyey mudaafu ileyhiga marka la raaciyey alamiir ah ayuu cadaaday nooca darbigaas uu yahay ama in al lagu daro alcahdiye ah sida darabtuhu adarba darabtuhu waan garaacay adarba garaacii laisla yaqaanay oo macruufka ahaa ayaan garaacay marka wuxuu noqonayaa mid cadaynaya nooca caamilkiisa ima bالصifa ima bاiضaafa ima bidkhaali alcahdiya ama wuxuu cadaynayaa caamilkani inta jeeru dhacay inta jeeru dhacay ayuu markaasi cadaynayaa intaas waa tacriifkiisi wey almasdaru alfadlaة almuؤkidu licaamilihi aw almubayinu linawcihi aw cadadihi kadib wuu miaaliyey almuakid licaamilihi buu miaaliye wuxuu ku miaaliyey wakalama allahu muusa takliima kalama waa listinaaf kalama waa ficil maadi allahuna waa faacilkii muusana mafcuulkii weeye takliima waa masdaru muakidu licaamilihi kalama bay xoojinaysaa kalama ayun bay xoojinaysaa takliim lafdiga takliim wuxuu xoojinayaa kalama intii kalama ay faaideynaysay buu faaideynayaa oo hadal intu buu faaideynayaa ka labaad waxa weeye almubayan nawc caamili wuxuu noogu miaaliyey faakadnaahum waan qabanay akhda casiizin muqtadir faakadnaahum akhda masderkaasi waxaa la odhanayaa mubayinun linowci caamilihi caamilkiisu nooca uu yahay buu caddaynayaa muxuu ku caddeeyey waa la idaafeeyey akhda casiiz akhda haddii lagu kaaftoomi lahaa akhadnaahum faakadnaahum akhda bas haddii la odhan lahaa nooca akhdiga uu yahay ma caddaadeen laakiin waxaa loo idaafeeyey akhda casiizin mid xoog badan qabashadiisaan qabanay marka caamilku nooca uu yahay ayuu caddeeyey wuxuuna ku caddeeyey in la idaafeeyey oo casiiz loo idaafeeyey casiizkaasoo muqtadirin weliba markaa kara awood marka awooddaasi awooddiisu ay kaamil tahayo yani waxaa weeyaan qabashadiisu yani markaasi ah miduu awood u leeyahay marka shaahidku waxaa weeyaan akhda waxaa la odhanayaa masdaru mubayinu linowci caamilihi caamilkiisa nooca uu yahay buu caddeeyey wuxuuna ku caddeeyey biidaafa in la idaafeeyey fadu xarfu cadaf akhadnaa ficil maadi naaduna waa faacilkii humna mafcuulkii weeye akhda mafcuul mulaq waa masdar akhda mudaafu casiizina mudaafu ilayhi muqtadirina waa sifo oo casiiskaa laga sifaynaya casiiskaasoo muqtadirin darabtu zayda darba alamiiri darabtu zayda darabtu waa ficli faacil zaydan mafcuulkii darba waa masderkii darba mudaaf alamiirna mudaaf ileyhi ayuu noqonayaa midka saddexaad waxaa weye mid caddaynaya cadadka caamilkiisa inta jeeroo caamilkan uu dhacay ayuu caddaynayaa fadukataa dakatan waaxida waa daka daka weeyaan dukataa waa ficil maadi oo muqayr siiqa ah dakatan mafcuul mulaq weeye dakatan mafcuul mulaq weeye masdar weeye waaxidana waa sifadii weeye marka daka waa masdaru maro facla waa masdaru maro weeyaan yacni burburintu hal mar inay dhacday ayay markaa tusinaysaa maxaa yeeley facla waxaa ku yimaada masdaru maraha ku yimaada facla waxaa leh masdaru marahaa leh ficlana hay-adaa leh faclaة limarati kajalsa wa ficlaة lihayati kajilsa marka deka hal mar inay dhacday bay tusinaysaa waaxidana waa lagu si daray dekadaasoo waaxidatan mid ah mara waaxida marka shaahidku waxa wey deka oo ah masdarun mubayinu licadadi caamilihi caamilkiisu inta jeerow dhacay ayuu caddaynaya waxaa la mida ah darabtu zayda darbatayn darabtu zayda darbatayni darbatayn darbatynkaas eh, waa masdarun mubayinu licadadi caamilihi darbigaa inta jeer uu dhacay ayuu inoo cadeeya laba jeer buu dhacay darbatayn haddii darabtu zaydan aan darbatayn lagu daran darabtu zaydan iska oran lahaa inta jeeroo darbigaa u dhacay ma caddaadeen laakiin markii darbatayn la raaciya waxaa caddaatay darbigaasi inta jeer uu dhacay ayaa markaa caddaatay marka saddexda qaybood ayaa loo qaybinayaa masderkii saddexduna wuxuu ku sheegay tacriifka ayuu ku guda sheegay ayib towkiida aw nawca yubiinu aw cadad kasirtu sayratayni sayradii rashad wuxuu ohanayaa towkiida aw nawca yubiinu aw cadad yani inuu noqdo masder muakid ah iyo inuu noqdo mubayinu linawci caamilihi iyo inuu noqdo mubayinu licadadi caamilihi towkiida aw nawca yubiinu aw cadad kadib u miaali kasirtu sayratayni sayradii rashad sirtu sayratayn sayrataynku cadadkii weye sayradii rashadna waa mubayin linawci caamilihi weeyaan wuxuu sheekhu raximah اllah wa huwa mafcuul muطlaqu almasderu masder weeye alfadlatu fadlo ah fadlona waxaan cumdo ahayn weeyaan marmar wuu noqdaa oo way dhici kartaa yani waxaa weeyaan cumdo wuu noqdaa sida rukuucuka rukuucun xasanu rukuucuka waa mubtade rukuucuna waa khabar ayib rukuucuka rukuucun xasan marka kaasoo kale la odhan mayo waxay odhanayaan waa mubayinun waxa weeyaan nooc kaasoo kale fad lo markuu noqdo cumdo markuu noqdo oo khabar ah, mubtade uu noqdo wa huwa asagu almasderu wey alfadlatu fadlo ah almuakidu xoojinaya licaamilihi caamilkiisa aw almubayinu cadaynaya linowcihi caamilkiisa nooca u yahy aw cadadihi inta jeer u dhacay falmuakidu midka xoojinaya licaamilihi caamilkiisa naxwu wakalama allaahu muusa takliima wey shaahidku waa takliimkaas weeyaan oo kalama intay faa'idaystay buu faa'ideynayaa wadarabtu zaydan wadarabtu darban darbigaas weeye oo daraba ayuu xoojinayaa walmubayinu midka caddaynaya linowci caamilihi caamilkiisa nooca uu yahay naxw faakadnaahum akhda casiizin muqtadir wey shaahidku waa akhda akhdigaas waxaa weyaan wuxuu caddaynayaa akhadnaahum caamilkiisaas nooca uu yahay waa qaban qabashadaas nooca ay tahay nooc qabashadaas waxaa weeyaan akhda casiizin muqtadir mid casiiz xoog badan oo awood leh qabashadiisoo kale haddii aan la raaciyeen akhda casiizin oo fa akhadnaahum la odhan lahaa basa oo inta dam aan la raaciyeen qabashada nooca ay tahay lama lama garteen laakiin marka akhda casiizin la raaciyey ayaa nooca ay tahay la ogaaday wa qowlika way darabtu zaydan darba alamiir darabtu zaydan darba alamiir darba shaahidku waa darba darbigaasi waa masdar mafcuul muطlaq mubayin linowci caamilihi caamilkiisaa darabo ah nooca uu yahay buu caddaynaya wuxuuna ku caddeeyey in alamiir loo idaafeeyey oo darba alamiir amiirka garaaciisu dadka kale la mid maaha garaaciisu dadka kale la mid maaha marka darba alamiir wuxuu caddaynayaa nooca caamilkiisu u yahay walmubayinu midka caddaynaya licadadi caamilihi caamilkiisu inta jeer u dhacay naxw fadukata dakatan waaxida wey fadukata dakatan waa xadafada waa caaطifo ficilkuna waa mugayru siiqo alifkuna waa naafaacilkii dakatanna waa masdarkii waaxida marka dekadaasi in caamilkani hal mar u dhacay ayuu tusinayaa oo qaabku ku yimid baa inoo cadaynay waaxidana waa lagu sii sifeeyey waaxidana waa lagu sii cadeeyey hal mar inuu dhacay dekadaas hal mar inay dhacda wa qowlika wey darabtu zaydan darbatayn darabtu zaydan zayd mafcuul bihi wey darbatayna wuxuu noqonayaa mafcuul muطlaq waa mubayinu licadadi caamilihi caamilka daraba inta jeer u dhacay buu cadeeyey waa darbatayn laba jeer wey wa huwa qismaani laba qaybood wey lafdiyun mid lafdi ah wa macnawiyun mid macnawi ah fain waafaqa haddii uu waafaqo masderkii lafda ficlihi ficilkiisa lafdigiisa fahuwa lafdiyunkaasi lafdi weeye kamaa taqadama sidii soo hormartayba wain waafaqa haddii uu waafaqo macnaa ficlihi ficilkiisa macnihiisa hadduu waafaqo fahuwa kaasi macnawiyun macnawi weeye naxu jalastu qucuudan weeye jalastu waan fadhiistay qucuudan fadhi wa qumtu waan istaagay wuquufan istaag wاlmasdaru masderku ismu اlxadaثi xadadku magaca u leeyahay weeye xadadkii asaadir ka soo fulay min alfaacili faacilka ka soo fulay wa taqriibuhu soo dhoweyntiisa ay taqriibuhu lilfahmi fahamka haddii loo soo dhoweeyo an yuqaala ay qowluka weeye orahda ad ohanaysid huwa aladii huwa asagu aladii midka weeye juu imaanaya haaliثan marka saddexaad fii tasriifi اlficli ficilka gedgedintiisa naxw daraba yadribu darban halkan wuxuu ka warramaya sheikhu raximah اllah aqsaamta uu qaybsamayo tii hore qeyb bay ahayd in loo qeybiyey mid muakid ah iyo mid mubayin ah mubayinka loo sii qaybsamaya mubayin linow caamilihi ilaa cadadi caamilihi halkan wuxuu inoo sheegayaa qayb labaad qaybtaasoo ah masderku iyo caamilku hadday iswaafaqaan xagga lafdiga xagga macnaha masderkaas waxaa loo yaqaanaa lafdi ayaa loo yaqaana lafdiyo lafdigaa loo nisbeeyey maadaama caamilka lafdigiisa u waafaqay iyo mid loo yaqaana macnawi macnawiguna waxaa weeyaan caamilkii macnaha iska waafaqeen laakiin lafdiga waa isu khilaafeen lafdiga waa isku khilaafeen ka hore waa misaaladii aan soo marnay darabtu darban akhadnaahum akhda fadukata dakatan dhammaan lafdi buu ahaa waayo caamilka lafdigii uu ku yimid ayuu masderkuna ku yimid akaltu aklan sharibtu shurban kharajtu khuruujan nimtu nawman qara'tu qiraa'atan dhammaan waa lafdi maadaama uu waafaqay lafdiga caamilkiisa lafdigiisa mar hadduu lafdiga waafaqay macnihina waa waafaqsan yahay mar hadduu lafdiga waafaqay macnihiina waa waafaqsan yahay kaasi lafdi baa la yidhaahdaa macnawigu waa inay iskhilaafaan caamilkii iyo masderkii xagga lafdiga waa isku macne laakiin lafdiga iskhilaafsan oo alfaada noocaasa ah oo xagga macnaha isku midka laakiin lafdigu iskhilaafsan yahay mutaraadif baa la yidhaahdaa mutaraadif mutaraadif waxaa weeyaan makhtalafa lafda waitafaqa macnan oo waxa lafdigu iskhilaafsan yahay laakiin macnuhu isku mid u yahay mutaraadif baa la yidhaahdaa mushtaragaa khilaafsan mushtaragaa khilaafsanoo mushtaragu wuxuu noqonayaa matafaqa lafdan wakhtalafa macnan wuxuu noogu mihaaliyey jalastu qucuudan jalasa iyo qucuudku alfaad maaha jalasa waa jiim iyo laam iyo siin qucuudna waa qaaf iyo cayn iyo waaw iyo daal idan lafdu waa iskhilaafsan yahay lakin macnuu isku mid oo fadhi un wey wax kala maaha fadh weya qumtu wuquufan qumtu wuquufan waa isku macne oo labadu waa istaag lakin isku alfaad maaha midna waa qaaf iyo miim midna waa qaaf iyo waaw iyo fa wey mutaraadif waa midka lafdigu uu iswaafaqay laakiin macnuhu iskhilaafsan yahay waa sida alcayn alcayn oo mar loo isticmaalayo isha wax lagu arko marna loo isticmaalayo isha biyaha isha biyuhu ka soconayaan labaduba waa cayn itafaqaa fi lafdi lafdigu waa cayn iyo cayn laakiin macnuhu iskhilaafay midna waa ishi wax lagu arkay albaasir ah midna waa alcayn aljaariya waa ishii soconaysa kaasoo kale mushtarak baa loo yaqaanaa waxaa la mid alquru lafdiga alquri waxaa loo isticmaala alxayd wاطuhru marka lafdigu waa waa qur'i laakiin macnihii ayaa mare xagga loo isticmaalaya mare xagga loo isticmaalaya kaasoo kale waxa la mushtarak baa la yihahdaa almuhim wuxuu noo tilmaamay sheekhu raximah اllah haddii caamilka meesha yaala iyo masderku isku lafdi hadday noqdaan lafdiyun ayaa la yidhaahdaa haddii ay iskhilaafaan lafdiga oo xagga macnaha iska waafaqaanna macnawi baa la yidhaahdaa intaa markuu sheekhu tilmaamay ee wuxuu sheegay masder maxaa la yihahdaa masder tacriifkiisa maxaa la yihahdaa masder waxa weye ismu lxadathi asaadiri min alfaacil waa xadathku iyo dhacdadu magaca ay leedahay oo faacilka ka soo fule ficilku laba shay buu tusiyaa ficil kasta laba shay buu tusiyaa wuxuu tusiyaa zaman iyo xadath oo ficil kasta daraba marka la yihahdo daraba daraba waxay tusinaysaa garaac oo darbi ah waxay kaloo tusinaysaa zaman oo darbigaas inuu dhacay goormaha wakti hore inuu dhacay daraba xadaث iyo zaman bay tusinaysaa xadaثku waa masderkii darbigan garaacani waa masderkii marka muxuu ku leeyahay masder waxaa la yidhahdaa ismulxadaثi dhacdadan magaca ay leedahay oo faacilku sameeyey daraba zaydun camran markaan idhaahno faacilku waa zayd soo ma maxaa ka soo fulay zayd waxa uu sameeyey muxuu yihi darbi kaasaa masder la yidhaahdaa akala muxamadu alcashaa akala muxamadu alcashaa faacilku waa kee waa muxamed maxamed maxaa ka soo fulay waxaa ka soo fulay muxuu yahay waa akli cunid kaasaa masder la yidhaahdaa soo waadix maaha qara'a muxamadun alkitaaba maxamed maxaa ka soo fulay wax akhri soo maha kaasaa la yidhahdaa masder waa dhacdadan magaca ay leedahay oo ka soo fulaysa faacilka ka ficilka sameeyey waxaan ka soo fulay ayaa la yidhaahdaa masder ismu اlxadaث aلsaadiri min alfaacil macnu waa intaas wey ficil kastoo yani waxa weeyaan dhacaa cid baa samaysa soo waadix maaha ciddaa samaystay faacil baa la yidhaahdaa waxaanay samaysayna waa xadadkii weeye akli shurbi qiraa'adii nawmkii khuruujkii dukuulkii kulu hada waa xadaث xadadkaana yaa samaynaya ma ficilkaa samaynaya may faacilkaa samaynaya kaasa hadda waxaa loo yaqaana masder ismu اlxadaث aلsaadiri min alfaacil marka tacriifkaas ayaa tacriifka ugu fiicana ayib marka hore wuxuu inoo sheegay almafcuul اmuطlq buu ciwaan ka dhigtay kadibna wuxuu yihi almasdaru اlfadlaة اlmuؤkidu licaamilihi halkana wuxuu inoo sheegay wاlmasdaru ismu اlxadaث aلsaadiri min alfaacil maxaa farqiga udhexeeya masder iyo mafcuul muطlaq maxaa farqiga udhexeeya waxna way iska waafaqaan waxna way isku khilaafsan yihiin oo waxaa la odhanayaa baynahumaa cumuum wa khusuuص min wajhin yacni midba meel buu la gaar noqonayaa meelna waa isugu imaanayaan meelna waa isugu imaanayaan mid kastana arin buu khaas la noqonaya oo ka kale khaas kala noqonaya waa arki doonaa intaa markuu sheekhu sheegay ayaa wuxuu tilmaamay haddii la yidhaah lasoo dhoweeyo oo fahamka loo soo dhoweeyo in la fahmo weliba dadka mubtadi'iinta ha loo soo dhoweeyo waxaa la oranayaa wa aladii yajiiu haaliثa fi tasriifi اlficli ficilka marka la gedgediyo marka saddexaad buu yimaadaa maxaa la oranayaa daraba yadribu darban sidaas waa curfu naxwiyiin weeye yani qaacido mutarida maaha laakiin naxwiyiinta arinkoo saa ku dureeray curfu naxwiyiin baa sidaas ah markay sheegaan maadigii inay mudaaric ku xujiyaan kadibna ay sheegaan masderkii wailaa arin laazima maaha bal waxaa dhici karta masderkii in warka lagu bilaababa oo la yidhaahdo darban daraba yadribu bal waxaa dhici karta inuu afraad noqdo daraba yadribu idrib darban laga dhigo waxaa dhici karta in shanaad u dhaco daraba yadribu idrib daarib darban marka la keeno in toddobaad la keena dhici karta marka qaacida mutarida ma ahan yani wuxuu imaanayaa ficilka marka la gedgediye marka saddexaad buu imaanayaa qaacida mutarida lagu soconaya maahan waa nooc taqriib a ah weeye waana curfiga naxwiyiinta yan waxa weeyaan in markay maadiga sheegaan mudaarica ku xujiyaan inay markaa masderka sheegaan intaysan amarka sheegin inay masderka sheegaan ayb tasriif ficlna waxa weye ficilkii maadi asal ah mudaaric buu isku yan u e, gadoomaya wuxuu usii gadoomaya markaa masderkii tasriif lficl saasaa loo jeedaa darba yadribu darban marka baab taqriib weeyaane maahan yani qaacida mutarida oo meel kasta lagu soconayo maahan wuxuu sheeku le raximah اllah wahuwa masderkii qismaanin laba qaybood weeye lafdiyun mid lafdiga loo nisbeeyey wa macnawiyun mid macnaha loo nisbeeyey fain waafaqa hadduu waafaqo masderku lafda ficlihi ficilkiisa lafdigiisa hadduu waafaqo fahuwa huwa lafdiyun kaasi lafdi weeye kamaa taqadama si soo hormarayba si soo hormartayba oo aan soo aragnay dhammaan waxay ahaayeen lafdi buu ahaa wa kalama allahu muusa takliima takliim iyo kalama waa isku lafdi waana isku macne darabtu darban darabay darba waa isku macne waana isku lafdi faakadnaahum akda akda iyo akdna akadnaa waa isku lafdi fadukataa dakatan daka iyo dukataa waa isku lafdi idan kaasi lafdi buu ahaa fain waafaqa hadduu waafaqo masderkii lafda ficlihi ficilkiisa lafdigiisa fahuwa lafdiyun weeye kamaa taqadama sida soo hormartay wain waafaqa hadduu waafaqo macnaa ficlihi ficilkiisa macnihiisa lafdiga ma waafaqin lakin macnuhu ka waafaqay fahuwa kaasi macnawiyun macnawi weeye naxو jalastu qucuuda jalastu qucuuda jalastu ficlu faacil qucuuda wuxuu noqonaya mafcuul muطlq mansuub calaamaةu nasbi fatxaة ظaahiraة calى akhiri wqumtu wquufa qumtu ficlu wafaacil wquufa mafcuul muطlq mansuub calaamaةu nasbi fatxaة ظaahiraة calى akhiri wاlmasderu masderku ismu اxadaثi xadadka iyo dhacdada magaca ay leedahay wey xadadkii asaadiri ka soo fulay min alfaacili faacilka ka soo fulay wa taqriibu haddii la soo oo fahamka loo soo dhoweeyo an yuqaala waa in la yidhaahdaa huwa masdarku aladii midka wayeejuu imaanaya haaliثan xaalu yahay yani mid saddexaad fii tasriif اficli ficilka gadgadoonkiisa ayuu markaasi imaanaya naxwu darba yadribu darban waqad tunsabu ashyaau ashyaa in la nasbiyaa dhacda cala mafcuul mudlaq in lagu nasbiyo wain lam takun masdaran masdar bayaysan noqonine wadaalika calaa sabiili niyaaba wadaalika arrinkaasna kaainun wuxuu ku sugnaaday calaa sabiili niyaaba naaib noqosho wadadeeda can ilmasdari laga naaib noqonayo naxu kulin wa bacdin weeye kulligaasii bacdigaasoo mudaafayna loo idaafeeyey lilmasdari masdarka loo idaafeeyey naxu falaa tamiilu kula almeyl walow taqawala calayna bacda alaqaawiil wa kalcadadi oo kale weeye naxu fajliduuhum hamaaniina jaldah hamaaniin mafcuul muطlq wajalda tamyiizun ka asmaaء اaalaat ismaalihi oo kale wey naxو darabtuhu sawطa aw casan aw miqraca wey wuxuu sheekh halka inoo tilmaamaya raximah اllah waxaa jira waxyaalo lagu nasbiyo mafcuul muطlq masder bayaysan noqonine ashyaa waxaa jira mafcuul muطlaqnimo lagu nasbiyo masder bayaysan noqonine waxay naaib ka tahay ashyaadaas masderkii bay naaib ka tahay masderkii ayay naaib ka tahay ashyaada naaib noqonaysa wax ka miduu sheekhu tilmaamay kulun iyo bacdun bisharطi in loo idaafeeyo in masderkii loo idaafeeyo kuma koobna kuli iyo bacdi wax kastaoo ku tusiya kuli iyo juزi tusiya waa la mid ayib wax kastoo kuli iyo juزi tusiyana waa la mid oo waxay naaib ka noqonayaan masderkii bay ka naaib noqonayaan kulun iyo bacdun waa ka koobaad weeye tusaalu sheekuna siiyey falaa tamiilu kula mayl falaa tamiilu laadu waa naahiyo tamiilu waa ficl mudaaric majzuum bila naahiya wa calaamad jasmihi xadfu nuun faacilkii kula mafcuul baa la oranaya mafcuul mansuubun calaamatu nasbihi fadxatu daahiratu calaa aakhirihi kula mudaaf almayl mudaafu ilayhi majruurun bimudaaf wa jarihi kasratu daahiratu calaa aakhirihi kuladaas waxay naaib ka tahay masder falaa tamiilu almayla ama maylan falaa tamiilu maylan kula almayli marka maylki baa loo idaafeeyey kuladaasi mafcuul mudlaqnimo bay ku nasbisan tahay la ohan mayo waa masder la ohan mayo waa masder waxaa la ohanaya wa mafcuulu muطlaq baa la ohanaya waxaa la mid ah walow taqawala calayna bacd alaqaawiil ladu waa xarfu imtinaaca taqawala waa ficil maadi faacilku waa damiiro huwa weeye calayna jaar iyo majruur taqawada lagu tacalujinaya bacdana waxay noqonaysaa mafcuul mulaq ayay noqonaysaa bacda mudaaf alaqaawilna mudaafun ilayhi marka bacd waxay noqonaysaa naa'ibatun can ilmasdar oo wuxuu noqonayaa walow taqawala calayna aqaawiila aqaawiila marka waxaa loo idaafeeyey masdarkii alaqaawiil ayaa loo idaafeeyey marka maanta waxay ku nasbsan tahay kownuhaa naa'ibatan can ilmasdar iyadoo masderkii naa'ib ah waxaa la mida ah cadadkii cadadkii baa lamid ah oo cadadka wuxuu ka naaib noqonaya isaguna masderkii fajliduuhum hamaaniina jalda waa ficl amar ijlidu wuxuu dhacayaa faad waxay dhacaysaa fii jawaabi shardi ayib oo ismawsuul ka horeeya ayaa macna shardi wata marka jawaabkiisi bay dhacaysaa ijliduhu ficl amar weeye faacilku wowga weeye humtana mafcuulkii weeyaan hamaaniina wuxuu ku nasbisan yahay mafcuul mudlaqnimo jaldana waa tamyiiz jaldatana waa tamyiiz amaanina marka waxay naaib ka tahay masderkii bay naaib ka tahay masderkii fajliduuhum jalda amaanina jalda jaldan bay naaib ka tahay midda afaraad u noo sheega waxaa weeyaan asmaa alaala sida sawt oo kale iyo casan iyo miqraca miqracadu waa maa tuqracu bihi daaba almiqraca bilkasri maa tuqracu bihi daaba wax daabada lagu qaraya ushii weeyaan marka waa noocyo markaasi waxyaalaha loo isticmaalo ulaha ayaa kala duwan sawtku waa nooc ka mid a casaa waa nooc ka mid a miqracadu waa qeyb kami waa nooc ka mid ah marka asmaa aala waa sida darabtuhu sawطan darabtuhu waa ficlu wa faacil huduna mafcuulkii wey sawطan wuxuu noqonayaa mansuubu mafcuul muطlq mansuub calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calى aakhirihi casanna waa lamid miqracana waa lamid afartani marka dhammaantood waxaa lagu sheegayaa mafcuulu muطlaq baa lagu sheegaya la oran mayo masder waxyaalaha ka naaib noqda masderka afartan keliya maaha ilaa kow iyo labaatan baa la gaarsiiyaa ilaa kow iyo labaatan ayaa la gaarsiiyaa kow iyo labaatankaas marka la sheegayo waxaa la odhanayaa mafcuulu muطlaq baa la ohanaya masder la ohan mayo mawdicaasoo kale waxaa la gaar noqonaya mafcuul muطlaqi waxyaalaha naaib ka noqda mafcuul muطlaq baa la ohanaya marka uu caadi u nasbisan yahay naaibna uusan ahayn sida mithaaladii aan soo maraynay oo kale wakalama allahu muusa takliima faأkhadnaahum akhda caziizi muqtadir fadukata dakatan waaa mafcuul mطlqna waa la ohanaya masderna waa la ohanaya mafcuul mطlqna waa la ohanaya masderna waa la ohanaya haddii laakiin nasbihii uu ka tago oo mael marfuuc buu noqday sida darbuka darbu xasan sawtuka sawt jamiil sawt waa masder darbug waa masder markaasoo kale oo markaa nasbihii uu ka baxo ama marfuuc uu noqdo waxaa la ohanayaa masder baa lohanaya mafcuul mudlaq la ohan mayo markuu nasbihii ka tago waxaa la ohanaya masder mafcuul mudlaq la ohan mayo marka uu naaibka noqdo oo masder naaib ka yahayna mafcuul mudlaq baa la ohanayaaye masder la ohan mayo marka uu nasbisan yahay sida kuwan oo kale takliiman akhda caziizin iyo kuwa lamidkaana masderna waa la ohanaya mafcuul mudlaqna waa la ohanaya marka baynahumaa cumuumu wa khusuusun min wejhin meelna way isugu imaanayaan mid kastana meel buu la gaar noqonayaa xaalkan oo kale marka ay nasbisan yihiin naaibna aysan ahayn markay nasbisan yihiin ismiguu nasbisan yahay naaibna uusan ahayn labaduba waa lagu magacaabi karaa haddii uu naaib noqdo masder odhan maysa waxad ohanaysaa mafcuulu muطlaq haddii uu nasbihii ka baxo ood aragto isagoo rafcisan ama ku rafcisnaado inuu faacil yahay ama inuu khabar yahay ama inuu mubtada yahayna waxaad ohanaysaa masder baad ohanaysaa marka calaaqadaas ayaa ka dhexaysa marka halkan wuxuu inoo sheegay waxyaalaha naaib noqonaya afar ka mid ah ayuu inoo sheg wa kuwa ugu caansan weeye wa ilaa ilaa kow iyo labaatan waa la gaarsiiya waxyaalaha naaib ka noqda marka markaan icraabayno dhammaantood waxaan odhanaynaa mafcuulu muطlaq mansuubu wacalaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calaa akhirihi ama wixii kaloo marka lagu nasbinayo waqad tunsabu ashiyaaun ashiyaa in la nasbiyaa dhacda maxaa lagu nasbiya cala mafcuul mutlaq in lagu nasbiyo wain lam takun masdaran masder baysan noqonine wadalika calaa sabiili niyaaba wadaalika arrinkaasi haabitun wuxuu ku sugnaaday calaa sabiili niyaaba wadada naaib noqosho can ilmasderi laga naaib noqdo waxaa lagu nasbiyey inay masder naaib ka tahay waxyaalahaas naxwu kulin wa bacdin oo kale wey mudaafayni kuligaasii bacdigaasoo mudaafayni loo idaafeeyey lilmasderi masderka loo idaafeeyey naxu falaa tamiiluu kula almayli falaa tamiiluu kula almayl shahidka waxa weye kula weye kuladaasi waxay ku nasbisan tahay inay tahay mafcuul mulaq inay tahay bay ku nasbisanta maxaa yeele waa naaib oo masderkii bay naaib ka tahay oo asalku wuxuu noqon lahaa falaa tamiiluu maylan marka maylkaas naaib ka tahay masderkina maanta waa loo idaafeeyey kula almayli waa loo idaafeeyey walow taqawala calayna bacd alaqaawiil walow taqawala calayna aqaawiila ayay noqon lahayd carabi ahaan marka bacda ayaa naaibka masderkii masderkina waa loo idaafeeyey alaqaawiil baa loo idaafeeyey wa wadalika alcadid oo kale wey tiradii oo kale wey naxwu fajliduuhum hamaaniina jalda shaahidku waxa wey hamaaniin waxay naaib ka tahay masderkii oo ah fajliduuhum jaldan yani fajliduuhum jeedla jaldan jeedla jeedla hamaaniina jalda marka hamaaniin waxaa la ohanayaa mafcuul muطlq mansuub wcalaamatu nasbihi alya niyaabata can اfatxa lanahu mulxaqu bijamc mudakr saalim jaldatana waa tamyiiz fathamaaniin mafcuul muطlq ma oran sheekhu waa masder mafcuul mudlaq buu ku yidhi wajaldatana tamyiizun tamyiiz way jalda wa ka asmaa'i alaalaat waa ismaalihii oo kale ismaalihii oo kale weeyaan aaladii la adeegsanayey magaceedu weye asmaa aala aaladda la adeegsanayo waxaan qalabkan la adeegsanaya magaca u leahay weeye naxwu darabtuhu sawطan darabtuhu sawطan darabtuhu waa ficlu waa faacil hudan mafcuulkii weeye sawطan marka wuxuu noqonaya mafcuul muطlq mansuubun wacalaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calى akhirihi aw casanna waa la mid aw miqracatanna waa la mid wاlmiqracatu maa tuqracu bihi daaba wuxuu sheekuusan tilmaamin masderka yaa nasbinaya in la nasbiyo oo mansuub u yahay aragna oo mansuubaadku ka mid yahay yaa nasbinaya waxaa nasbinaya saddex mid ka mid a ayaa nasbinaya saddex mid ka mid ah ayaa nasbinaya ficil baa nasbinaya ficil ayaa nasbinaya waxaa nasbinaya masder kale waxaa nasbinaya waصfi saddexdaa mid ka mid a nasbinaya oo ku camal falaya yani ficil kalaa nasbinaya ficil baa loo soo qadaraya miaalada aan arkayna fajliduuhum hamaaniina jalda jaldadaasi ijliduhum aa nasbinaysi ana daaribun zaydan darban ana daaribun zaydan darban darbigaas waxaa nasbinaya daaribkaas waصfigaasaa nasbinaya ana daaribun zaydan darban anugu waxaan garaacayaa zayd garaac darbigaasi waxaa ku camalfalaya daaribkaas oo wasfiga ismiga faacil baa nasbinaya saadix ma waxaa kaloo ku camalfalaya masder kale waxaad oranaysaa cajibtu min darbika zayda darban xasana cajibtu waxaan la yaabay min darbika zaydan garaacadeed aad garaacday darban garaac aad garaacday min darbika zaydan darban darbika darbiga hore waa masder darbanka dambe darbiga horaa ku camal falaya waa masder masder hore ku camal falaya wey marka waxaa ku camal fala ima biاlficli wa ima biاlwaصf wa ima bimasdarin aakhar bimilihi aw ficli aw waصfi nusib ibn malik baa ohanaya bimilihi mid asagoo kale ah aw ficli ama ficil aw waصfin ama waصfi ayaa nusiba lagu nasbiyey waxaa nasbinaya ficil asagoo ficil kale ama masder kale ama waصfi baa ku camal falaya marka caamilkiisuna kaas ayuu noqonayaa Eh, marka khulaasadiisu waa intaas weeyaan ilaa huna wallahu aclam